wاlnucmaan yamnacu rahnahu kamaa abaanu kamancihi ifraada rahnin bishajar can ardihi kada zuruucu wاthamar wajaaza rahnun bاduyuuni waruhin fii qowli gayri الshaafici bima dumin walyalzam اdaynuwa cinda alxambali wالshaafici hubuutuhu sharطun jali walibni xasmin bimu'ajali الthaman wاlqardi wاsalami laa gayru irtahan wاlrahnu laa yalzamu xataa yuqbada ومالك بمنع ذا الشرط قضى لكن كغير الشافعي يشترط إدامة القبض فإن تعدم حبط والشافعي منتفع بما رهن كالحنفي إن أذن الذي ارتهن ونحو بيع دون إذن لم يبح ولابن حزم ليس ممنوعا فصح وجلهم بقبض عدل اقتنع والظاهري كابن أبي ليلى منع والظاهري في الحضر الرهن منع وغلق الرهن لكل امتنع وباعه الراهن في المحل إن lam yaqdi daynahu wabicaain adin waujbira laabi wasaxa lbaycu in wakala hayru shaaficiyi lmurtahin wabiqadaa'i bacdi daynin lam yufak shayun min arahni bilaa khulfin washak washaaficiina maa rahnin akhraja wakuluhu lilxambaliyi udrija waakhraja alkuufiy ka ajrin waltaxa limaalikin ashbaahu aslin fi lkhilaq wanafcu rahnin lam yubax lilmurtahin ومالك زاد وإن فيه أذن وأحمد أجاز في المحلوب بدل إنفاق وفي المركوب وهو أمانة بحوز المرتهن وجاء عن عطى جميعه ضمن كمالك فيما هلاكه خفي واضمن بقدر الدين عند الحنفي وقول من رهان في الخلف سمع وقول من يغرم في الهلك اتبع والحنفي يفسخ بالتحالف إن يكن المرهون غير تالف ومالك في مبلغ الدين رجع لقدر رهن فالمقارب اتبع الرهن لغة xabsiga iyagu u imaadaa hubuudka ama shayga sugnaanshihiisa iyo waxyaalahaas macnidaas u imaadaa sharci ahaana waxaa loola jeedaa in cayn loo xabiso dayn iyo wax la mid ah wuxuu i yarhanu man yasixu minhu lbaycu maa yasixu baycuhu halkaa markaa intaa ku sheegay ciddii caqdiga rahanka geli karaysay iyo wixii caqdiga rahniga caqdiga rahnigu uu ku ansaxay cidda caaqidka noqon karta waa man yasixu minhu lbayc yarhanu rahni waxaa wuu rahmi karaa man yasixu minhu lbaycu qofkii beyciisu ansaxay markaa shuruudii dee baayica iyo mushtariga inay mukalafa yihiin baaligayni baaligayni inay markaa labadiiba yihiin haddana rushada ay yihiin dad rushdi ay yihiin wixii markaa loo shardeeyey dhan ikhtiyaarkii wixii dhan baa loo shardeeya raahinka iyo murtayinka maa waxbuu rahmayaa yasixu baycuhu bayciisu asaxay markaa wixii la rahmayeyna waa inuu yahay wax iibgelaya ilan hadhowtana waxaa la doonaya hadii intii si kale loo waayo in isaga lagala soo baxo marka wax aan iibgelayn rahni sax ah dee ma noqonayo mararka qaarkood qofka baasaboorkaad ka qaadaysaa ama warqad kale oo muhiima nooc tawsiiqaa ah way noqonaysaa laakiin rahni laguma sheegi karayo sababtoo ah dee wax hadhow iibsanaya ma ah likulli lculamaa culamada dhammaantood agtooda kaas waa asaxaya walaa yadiiru cinda maalikin arar maalik agtiisa ararkii bayca diidi jiray xataa halkan diidi maayo haddaanu aad u badanin bay leeyihi ka shaaridii sida awarkii baxsaday ama lumay waa ay ogol yihiin iyo addoonkii aabiqa ahaa iyo bayca shuruud bay udhigayeen halkan laakiin si guud way iska ogol yihiin laa ka janiinin istatara maya oo ogolaan maayaan wixii janiin lamid ah oo markaa urjiif nolosha ku jira oo ku qarsoon aan la garanayn wuxuu noqon doono kaasi isaga ma ogola laakiin qararkaa way ogol yihiin jumhuurkiina ma ogoleen jumhuurku wixii la iibin kare iibgelaya ayuunbaa rahan la gelaya bay leeyiin wacindahu imaam maalig agtiisa yasixu waxaa asaxaya rahnu dayni dayn in rahan laga dhigo dayn in rahan laga dhigo way bannaan tahay isaga agtiisa oo qof baad ku leedahay kun doolar ku kaloo markaa eh, ku kale oo markaa eh, adiga dayn kugu leh ayaa rahanku weydiistay waxaad tihi kunka aan hebel ku leedahay ha kuu rahmanaado soo maarkiisa wuu ansaxayaa bay leeyi jumhuurku ma ansaxaya bay waayo farihaanun maqbuuda qabdi baa la doonaya meeshan qabdiba suuragalka ma aha haddana wixii lasoo qaaday qabdig iyo suuragal ma aha markaa jumhuurku ma ogol laakiin maalikiin way ogoshahay iminkana waa lagu dhaqmaa qofka lacagta akownka ugu jirta ayaa laga xidhayaa oo la rahmayaa oo laleeya yaanu la bixin inta maaragtay uu hawshaa iska maarata samaynayo ama waxaa iska soo bixinayo way rahmadaano way ku dhaqmaan markaa taa madhabtaa maalig bay ku socon karaysa wacindahu yasixu rahnu dayn dayn in la rahmo ayaa maalig agtiisa ansaxaysa wa kayruhu yaxsuruhu fi lcayni wixii maalig ka soo hadhay cayn la taaban karo oo la qabdoon karo qabdigii uu suuragal ka yahay ayuu ku gaar yeelayaa oo ku soo koobayaa rahanka wasaxa rahnu lmustacaari in adin muciiruhu wax la soo caariyeystay in la rahmo in adina muciibuhu kii ku caariyeeyey hadduu kuu fasaxo weeyaan ama de marka horeba kusoo siinayaba kuu soo siiyo in aad rahanto waxaad marka horeba usoo caariyeysat waxaad ku tihi dayn buu hebel igu leeyahay waxaan rabaa inaan u rahmo gaarigaaga ama gurigaaga ama dhulkaaga siduu kugu ogolaaday waad markaa rahmi kartaa bilaa khilaafin qad sukina khilaaf la ogaaday halkaa kuma jiro shardi ma aha waxaad rahmaysaa inuu milkigaagii yahay wasaxa fi lmushaaci wاnucmaanu yamnacu rahnahu kamaa abaanu wixii mushaaca ahaa sheerka lagu ahaa inaad qaybtaadii rahanto wuu asaxayaa cinda aljumhuur xanafiyadu ma ogola nadaairteedana waynu soo marnay meelo fara badanba iyagu mushaacaasi ay diidaan oo waxay leeyihin qabdigii baan suuragal ka ahayn tasliimkii laakiin de tasliimkii qolyahan kale waxay leeyihiin tasliimuhu bitasliimi iljumla in wixiiba la wada dhiibo ayaa markaa tasliimkii mushaacu uu ku xasilaya ka mancihi ifraada rahnin bishajar can ardihi kada zuruuci wahamar ka mancihi sida uu diidayo xanafigu ifraada rahnin in markaa lagu gaar yeelo rahanka bishajarin lagu gaar yeelo geed ma geedu can ardihi dhulkii baa laga gaar yeelaya oo wuxuu leeyahay geedahaasaan kada zuruuc wasamar dalagii soo go-ayay iyo midhihiina waa wada saasoo kale oo ma ogolaa xanafigu in asalka iyo taabiciisa la kala reebo oo la yidhahdo geeduhun baan kuu rahmay dhulku kuuma rahmaa ama dhulkaan ku rahmeeye geedaha kuumaan rahmi ama midhahaan kuu rahmeeye kuumaa waxay leeyihiin eh, wixii mar hadduu isku yaallo tasliimkii waxaan aad rahantay baan suuragal ahay qolyahan kalena waxay leeyihiin tasliimuhu bitasliimi اljumla <clears throat> wajaaza rahnun biduyuuni halkan iminka kutubta fiqiga markay bacd waxay gashaa markaad de waxna waa wixii aad rahmaysay oo isaga ficilku toos buu ugu gudbayaa waxna waa wixii rahanka sababta u ahaa ee muqaabilka u ahaa waa daynta lagugu leeyahay taasi baba uu ugu gudbaa oo rahnun bikada haddii lagu ihahdo waxaa badu ay gelaysaa waa wixii qofkan ku maqnaa ee rahanta loo dhigay wasaxa rahnun biduyuuni rahnigii wuxuu ku asaxayaa in dee dayni jirto oo qofkan dayn lagu leeyahay ayaa rahankii uu ku asaxaya wa ruhina waxaa kaloo wax loo rahmi karaa fii qowli hayri shaafici shaafici wixii aan ahayn siday qabaan bimaa dumina wax aan daynba ahayne laakiin madmuuna cayn madmuunaa waa shay maaha dayn maaha cayn madmuunaa ayaa qofka qolyihii caariyadu arkay inay maalan madmuuno tahay gaari caariya abuu qaatay markaasaa la yidhi haddaba rahan keen rahantaas maxay u taallaa gaariganay u taallaa gaarigu dayn maaha laakiin de haddii wax soo gaadhaan ma haddii uu baabo oo maarata gacantaada uu ku baabo amankii ii waajibi lahaa ayaan maaratay rahantaasi kala soo baxaya saasay noqonaysaayo cayn madmuuno ah oo qofkani uu qaatayna Uh, rahan waa loo dhigi karaa cinda اjumhuur khilaafan lishaaficiya shaaficiyadu iyagu ma ogola waayo waxay leeyihiin de gaarigii iminka dayn ma aha haddii uu baabao daynta sugnaan doontaan dayn haabitahoo iminka jirta ma aha markaa horta dayntii ha helo markaa kadib ayaa rahanku asixi kara walyalzam اdaynu haddaba daynka rahanka loo dhigayo waxaa waajib ah dayn laazima inuu yahay ama dayn jaa-isahoo qofku uu ka bixi karayo kaasi rahan looma dhigo daynta laga bixi karayaa ee iminka malaha maba jirtee berigii hore waa dayntii kitaabada addoonkii mukaatabka ahaa addoonkii mukaatabkaa rahan ma weydiin kartid sababtoo aad ah daynkan aad ku leedahay ee aad ka sugayso maalintuu doono odhan karaa waan iska daayay gebigiisii markaa wax uu iska ridi karayo iska dayn karayo dee rahan looma looma dhigo walyalzam idaynu wa cinda alxambali washaafici hubuutuhu shardu jali wa hubuutuhu hubuutu dayn daynku inuu jiro ayaa sharun shardi ah cinda alxambaliyi washaaficiyi xanaabiladiiy shaaficiyadu say qabaan sharun jaliyun weeyaan shardi muuqan og wey in qofka dayn lagu leeyahay baa shardia ah. haddaan dayn ba lagu lahayn ee la leeyahay waxbaan kaa daysan doonaa waxaan kaa daynsan doono baan rahantan u sii dhigay ma ogola xanaabilo iyo shaaficiya ma ogola waxaasi rahani maaha bay waana tan iminka bangiyadu ay ku dhaqmaan ee qofka intaan weli muraabaxadii laga iibinin ayaa rahankii iyo damiinkii iyo wixii laga sii saxeexaa waxaas ma ansaxayaan cinda ashaaficiya xanaabiladana rahanku ma ansaxayo damaanku inoo iman doona insha allah waxay leeyihin ma ansaxayo oo waxaani qofka mar ah haddaan daynba lagu lahayn de maxay alaabtiisani u taalaa biayi xaqin baa lagu haysan karaa qolyaha kalena waxay leeyihiin caqdiga waa la sii geli karaa deetana hadhow markii ay dayntu ay dhacdo ayaa markaa uu ku tacalluqaya markii shaaficiyadu waxay leedahay rahnigu ma iminku ansaxaya mise markaas haddii iminku ansaxayaa la yidhaahdo dee waxay noqonaysaa qofkiioo aan daynba lagu lahayn in wixiisii xaqdarra lagu haysto taasina ma ansaxayso haddii la yidhaha dhow wuu ansaxayaana waqfi bay noqonaysaayo waqfulcuquudna caqdiga in la hakiyo may ogoleen iyagu walibni xasmin bimu'ajali الthaman wاlqardi wاsalami laa hayru irtahana wuxuu yidhi walibni xasmi ibni xasmi waxa u sugnaaday oo isagu qabaa irtahana qofku rahan buu u qaadanayaa bimu'ajali الthaman lacagtii dib dhacaysay wixii uu iibsaday lacagteedii dib dhacaysay rahan wuu dhigan karaa waalqardi dayntii qardiga ahaydna iyadana rahan wuu u dhigan karaa wasalami beycii salamka ee mabiicu uu dib dhacayey isagana daynkiisaasi maarata rahan wuu u dhigan karaa laa hayru wax kale oo rahan loo dhigi karaa maba jirta wiil isagu daynta lafteediiu markaa sii gelinayaa cuduuri sii gelinaya oo wuxuu leey dayn kasta rahamta kuma asaxdo saddexdaa daynoodunbay ku asaxaysa muxuusaa u leeyahay aayaddii buu eegaya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musama dayn ilaa ajal musama markaad isdaydisaan saddexdaasubay noqon kartaa buu wixii kale waa mutlafaad iyo mag laysku yeeshay iyo waxyaale caqdi laysla galay oo mudaayano laysla galaya ma noqonayso aayaddan farihaanun maqbuudana tani daba socotay markaa saddexdaa wixii aan ahayn mag iyo bedel mutlafaad kale iyo waxyaalahaasi ma eh, rahan looma dhigi karo buri warahnu laa yalzamu xataa yuqbada warahnu laa yalzamu rahniguma laazimo xataa yuqbada ilaa la qabdoodo liqowlihi tacala farihaanun maqbuuda wamaalikun bimanci da shari qadaa wamaalikun qadaa maalik wuxuu ku xukumay bimanci da shari shardigaasi inuu asaxaynin oo isagu ma dhigin dayntii caqdiga ayuu ku laazimayaa buu lii marka caqdigii dhaco dayntaasi wrahantaasi eh, rahantaasi way laasimtay eh, labadii arafba qabdiga laakiin arrimo kale ayuu u shardiyayaa iyada halkan uma shardiyayo waa kanoo wuxuu yidhi laakin ka hayri shaaficiyi yashtari idaamata alqabdi fain tucdam xabita laakiin yashtari wuxuu shardiyayaa ka hayr sida cidii aan shaafici ahaynba ay u shardiyaysa ay wada qabaan idaamata alqabdi in uu daa'imo ayuu qabaa fain tucdam haddii la waayo idaamadaasi xabita wuu burayaa buuli maalikiyadii waxay leeyihin caqdigu markii la gunto horta laasimaya oo qofkii kama noqon karo waxaase laga rabaa murtahinkii inuu qabdooduu la wareego si cabdigiisu ugu sii jiro raahinku kama noqon karo ee murtayinkaa laga rabaa inuu la soo wareego hadduu la soo wareegi waayo iska daayo waliba sidaan u haystaa la doonaya haddii uu lama soo wareegi waayo ama intuu la soo wareegay uu celiyo raagiisii wuu buraya oo shardi baa la waayey maaha inuu raahinku buriyey maaha ee shardigii baa la waayo wuu burayaaba caqdigiisu haddii uu haysan waayo farhaanun maqbuudada waa laga haynaya qofka markaa isagu ka dhigaya waxaa ku waafaqsan xanaabiladii iyo xanafiyadii waxay ku waafaqsan yihiin idaamadaasi in qofkii laga haynayo shaaficiyadu waxay yidhahdeen waxba laga hayn maayo waayo kahaynta laga haynaya waxay noqonaysaa tacdiil wixii in la cadilo waayo laba midun bay noqonaysaa in la yidhaahdo murtahinkaa iska sii isticmaalaya ila haygu marfuucuu ahaayo iyo in la yidhaahdo wuu iska oolayaa cidba kuma intifaacayso labada jeerbana kana isticmaalayana dee arinba maaho xoolo bani aadan buu isticmaalaya oo aan waxba dhaafsano aklu amwaalnaas bilbaail buu noqonaya waa laga haynayaa adoo way iska oolaysaana qofkan itlaafu manaaficihi maarata bilaa muqaabil ayaa iyaduna meesha markaa imanaysa marka wax laga haynayaa ma jiraane waa uu qabdoonayaa si caqdiga u laasimo maqbuudadu waa saas markii uu qabdoodana hawsheedii way soconaysaa guri hadduu ahaa wuu deganaanayaa waa kiraysanayaa cid buu icaaraynayaa waxa weeyaan wax kale hadduu ahaa si kale loogu intifaac waa ugu intifaacaya gaari hadduu ahaa wuu wadanaya ku shaqaysanaya saasay markaa shaaficiyaduna ay leedahay qolyahanna waxay leeyihiin tactiil baa ka laasimaya hadduu markii dambe qolyaha qaarkood waxay yidhaahdeen murtahinka ayaa la odhanaya kire si aanu markaa u cadilmin dee markaa kaasina kolle waan inaan xoolihii lahayne inuu iska dayaco ayaa dhici karayso aanu waxba ku dadaalin inuu markaa qofkani wixiisii uu uga faa'iideeyo markaa shaaficiyadu taa waa diiday laakiin ka hayr shaaficiyi yashtarid idaamata alqabdi qabdiga in la joogteeyo ayuu shardiyayaa sida cidda aan shaafici ahaynba ay qabto fain tucdam haddii la waayo xabia xabia rahn ranigba wuu burayaa waa cinda almaalikiya alxanafiya xanaabiladu waxay leeyihiin xabita luzuumuhu luzuumkiisii ayaa meesha ka baxaya oo haddii uu celiyo murtaraahinkii dib ugu noqdo luzuumkii baa meesha ka baxayo caqdigii u fasikhi karaya raahinkubayl haaiciin muntaficun bimaa rahan haaicqofkii markaa shaaficiga ahaa muntaficun waa ku intifaacaya bimaa rahana wixii oo waxa wey markii qabdigu uu dhaco ayuu leeyahay daan ku intifaaci laii soo celin haddii markaa daban tafaasiil baa ku jirto hadduu ku isticmaali karayo murtayinka agtiisa halkaa ku isticmaal baa la odhanaya haddii soo ceshado ay khasab noqonaysana waa loo soo celinaya kalxanafi sida xanafigu uu intifaacayo in adina ladii irtahana haddii uu idmo kii rahmaday xanafigu wuxuu ogol yahay inuu ku intifaaco raahinku biidni murtahin adaamadma kuma intifaacayo markuu ku intifaacayana ma ceshanayo guri aggiisi kulama noqonayo adi kale idaamatulqabdi meesha ka baxaya cinda almurtahin buu ku intifaacaya si idaamatulqabdiga ay usii jirta bay leeyi wanaxwu baycin duuna idnin lam yubax walibni xasmin laysa mamnuucan fasax wanaxwu bayci in la iibiyo iibiyo wixii lamidka ahaa ee milkiga shayga meesha ka saarayay duuna iyadoo murtahinkii aanu fasixin lam yubax la bannayn maayo oo raahinku wixii uu rahmin dee iska iibin maayo iyadoo loo fasixin ilan xaqii murtayinka ayaa ku tacalluqaya walibni xasmin imaamka ibni xasmi aha waxaa u sugnaaday laysa mamnuucan wax la diidaya maaha oo wa u asaxayaa bule isagu wuxuu in la hibeeyo iyo in la iibiyo iyo hadduu addoon ahaa la xoreeyo eh, in la waqfo waxaasoo dhan way asaxayaan waayo nas diidaya ma haynin nas diidayo ole rahanka lama iibin karo ma oo markaad iibso deetana see la yeelayaa rahankii buu burayaa markaa waxaa la yaala wax macno uu markaa rahankii samaynayaaba kor hadduu ku tasarufi karayo wax macno uu samaynayaa ma jirto jumhuurkuna xagga macnahay eegayaanoo waxan haddii aanan la xanibin dee rahanimadiisii waxba kama jirayaan iyo ujeeddadii laga lahaa wax macno ay samaynaysa male wajulluhum biqabdi cadin iqtanac waahiri kabni abi layla manac wajuluhum fuqahadu badi biqabdi cadlin qof cadaalad leh lagu kalsoon yahay o iyagu ay ku heshiiyaan qabdintii ayuu iqtaraca ku qancayaa fuqahadii dhammaan way isla ogol yihiin in qof saddexaad oo labadii daraf ay ku qanceen loo dhiibo oo qabdigii uu kaa ku xasilo caqdigiu sidaa ku laazimo waaahiri kabni sida ibn abi layle iyo sufyaan athawri ay yidhaahdeen way diideen qofkaa saddexaad farihaanun maqbuuda waxa weye yaqbiduha almurtahinu weeyaan bay yidhahdeen murtahinka unbaa qabdoonaya qabdi kaloo ansaxayaa ma jiro laakiin jamaahiirtu taasi ma yeelin farihaanun maqbuuda waa rihaan la qabdoonayo ciddii qabdoonaysa lama sheegin in raahinka laga qabdoonayo unbaa la sheega lagala wareegayo yaa lagu wareejinaya aayaddu kamay hadla marka cid kasta oo maqsuudkii uu ku xasilayo waa sax bay wاaahiri fi xadari rahna manac wاaahiri aahirigii manaca wuu diiday arrahna rahankii wax la rahmayey fi lxadari iyadoo aan safar lagu jirin maxaa yeelay wain kuntum calىa safarin walam tajiduu kaatiban farihaamu maqbuud markaa labadii shardi buu dhigayaa meesha waa in safarna lagu jiro qof dadkii wax u kala qorana waa in la waayo haddii laakiin labada mid ahaan maarata ama aan safar lagu jirin ama kii daynta u jumhuurkuna de waay le waa xaalada baahidani ay jirto bay aayaddu ka hadlaysaa ma aha in shuruud looga dhigayo lisixati rahni waalaqu rahni likulli imtanac wamtanaca alaqu rahni rahnigu inuu ka xanibmo qofkii markaa lahaa oo la yidhaahdo waxa loo qaatay dayntii likullin imtanaca fuqahada oo dhanba mumtanic buu u noqday waxa weeyaan markuu lacagtii keeni waayo iyad xaq u leedahay inaad tiraahdo rahabkii baan u qaatay waaban qaato waan la wareegay maya taas arrin bannaan ma aha xataa haddii lagu sii heshiiyo oo lagu yidhaahdo waa rahan haddaan lacagta kuu keeni waayo u qaado haddii xataa lagu yidhaahdo waxba kama jiraan laa yaklaqu rahnu min raahinihi waxana wuxuu noqonayaa bayc mucallaqa buu noqonaya bayc calliqanoo imika lama iibin waaa lagu yidhi aan keeni waayo markaa u qaado yani markaasaa uu bahalkaasi iibsan yahayo uu dayntii u iibsan yahay weeyaan baycuna tacliiq kuma asaxo wabaacahu raahinu fi lmaxili in lam yaqdi daynahu wabiica in adin wabaacahu raahinu qofkii raahinka ahaabaa iibinaya fi lmaxili waqtigii xuluuludaynka marka la gaaro in lam yaqdi daynahu hadduu dayntii bixin waayo de markaa iibiyo ayay noqonaysaa oo laakiin muxuu ku iibinayaa biidni murtayn murtaynka ogolaanaya wa biica waa la iibin oo cidaan isaga ahayna way iibini in adina haddii isagu uu markaa ogolaaday in la iibiyo markaa iyadana waa la iibin oo ciddii u ogolaaday cadligii adeaad gacantii saddexaad ba aday doontaa noqotee ayaa markaa iibinaya waaya kaa saddexaad marka yuu matelayaa wuxuu matelayaa marka rahniga uu qabdoonayo murtahimkuu matalaya markuu iibinayana raahinkuu matalaya saas daraaddeed lacagta uu ku iibiyo gacantiisa soo gasha yaa leh raahinkaale wuxuu u baahan yahay in laga qaado si murtahinkii ugu yeesho hadday markaa dhexda ku baaba'do lacagtaasi waxay ka dhimatay raahinkii bay ka dhimatay wabiica waa la iibinayaa in adina hadduu ogolaaday murtayinku oo kaa saddexaad baa iibinaya ama raahin murtayinka laftiisa ayaa iibin kara sida inoo soo socoto wa ujbira alaabi labadooda mid ahaani hadduu diiday in la iibiyo iyadoo waktigii la gaadhay murtaynkii baa yaan la iibinin ama raahinkii baa yaan la iibinin lagama dhegaysanayo qaadiga ayaa arrinta loo gudbinaya hadday isku waafaqi waayaan qaadiga ayaa markaa qasbaya kii markaa diiday waana la iibinaya alaabtii ama raayinku ha diido ama murtayinku ha diido murtayinku waaa laga inu leeyahay waxoogaa hadda qiimo dhac baa jiree hor maarata waxa weyaan qiimo ha noqdee ha la ii sugo raahinkuna uu doonaya inuu hore u dayn baxo markaa mar haddii waktigii la gaadhay ka bayca dalbanaya ayaa la aqbalaya wasaxaalbaycu baycu wuu ansaxayaa in wakala hadduu wakiisho hayru shaaficiyi shaafici wixii aan ahayn almurtahina murtayinka laftiisa hadduu wakiishu iib yidhaahdo raahinkiibaa wakiishayo wuxuu ku yidhi adiguba iibi anigu waan mashquulsanahay ama kuma haleelaye iibi deetana wixii lagaa siiyo dee qaybina lacagtaadi bay noqonaysa wixii soo harana waan qaadanaya saasuu ku iibiyey iibkaasi ma ansaxayaan ma iibay leeyihin shaaficiyadu jumhuurkuna waxay leeyihiin wuu ansaxaya jumhuurka warkooda wuu caadi yahay dee waa qof qof wakiishay oo iibinaya maxay shaaficiya ku diidan tahay shaaficiya waxay ku diidan tahay tanaafi algaradayn waxa ay yidhahdaan ama tacaarud almasaalix masaalixdiibaa iska hor imanaysa ninkani ma dartii iyo maslaxadiisu uu iibinayaa mise raahinka maslaxadiisa wakiilka maxaa laga rabay inuu maslaxat almuwakil ilaaliyo ninkanna maanta isagiibaa dan leh marka inuu yar degdego ayaa dhici karaysa oo aanu si fiican wax u hubsanin markaa shaaficiyadu ma ogola ilaa in kaana bixadrat raahib sida muctamedka saddex weji baa ku jira lakin muctamedka waxa weeye haddii meesha raahibku uu joogo lagu iibinayo xaadir uu yahay markaasu bay asaxaysa lakiin hadduu intuu wakiishoga adigu iibi usaa kaga maqnaado asixi mayso وبضاء bعضi dayni lam yufk شhay min الrhn bilaa klfin washak walam yufka la furan maayo oo soo furmi maayo shay-u min arahni wax rahanka ka midii biqadaai bacdi dayni dayntii qayb ka mida in la bixiyey rahantii wax ka mid ahoo kusoo baxaya ma jirto haddaad dayntii wada bixiso wax yari kugu haray rahantu sidii u wada xanibnaanaysa wax iyadii ka mid ah oo la odhanayo de aad aad xaqu leedahay ood leedahay dayntan aan la baxo ilan waa aniga daynta badankeedii bixiye ma jirto bilaa khulfin wa shakin khilaaf iyo shaki la'aan ibnu laakiin cid kale oo fuqahadii arrinkaa sheegaysa lama hayo kuwa ijmaac soo guurinaya ayuunbaa kutubta intii aan aragnay ama aan arkay ku qoran washaaficiina maa arahnin akhraja washaafici imaamu shaafici akhraja wuxuu bixinayaayoo rahniga uu ka bixinayaa namaaa rahnin ziyaadadii rahanta rahnigii hadduu tarmo oo ama wax dhalayo de wax nool yahay wax dhalaya ama geed yahayoo midhaynayo oo midha markaa kasoo ba ama guri yahayoo la kireeyey oo deetana kiradii ay soo baxayso wixii wax soo saarkii rahanka wuu ka saaraya rahan maaha buu fawaa'idu rahan maaha asalkuunbaa rahaniya ilmintaasaa lagu heshiiyey wa lilxambaliyi udrija wa namaaga oo dhan waxa la yaala wixii faa'iido soo baxdo oo dhan udrija waa la gelinayaa rahanka lilambaliy ambaliya guriga haddii la kireeyo kirada soo go'da waxay ku jirtaa unbay leeyihiin rahanta waa la ururinaya waxaasoo dhan wax laga saarayaa ma jiraan wixii uu dhalo maarata neefkii rahmana rahankaasunbuu ahaanaya wa akhraja alkuufiy ka ajri kuufigu isagu wuxuu ka saaray meesha wixii ujro lamida ujrada wixii yani bedelulmanaafic ah wixii manaafic bedelkeeda ayuu meesha ka saaray laakiin wixii ay maaratay midho iyo ilmihii u dhalay markaa wixii u dhalay neefka rahmani iyo waxyaalahaasoo dhan isaguna uu gelinaya laakiin wixii bedel manfaco ah ayuunbuu isaguna meesha ka saaraya waltaxaqa limaaliki maalik isaga waxaa ula xidhiidhaya oo rahankii ku biiraya ashbaahu aslin asalka wixii uga eg filkhilaqi abuurka jamcu khila weeyaan marka waa awlaaddii ude iyo waxay leeyihin geedkii timirta haddii geed yaroo lamidii oo markaa ama xididkiisii ama uu ka soo baxo oo dee markaa uu geed yaroo kale isagii ka dhasho geedkaa yaree kale ee kasoo hoos baxay isagii markaa waxa weyaan faraca ka ah, kaasina wuu wuu gelayaa bay laakiin wixii kale ujro iyo kiro iyo muxuu ahaaye midho iyo waxyaalahaas ma gelayaan ba rahankii ka mid maaha marka waxaa la isku haystaa rahankan furuucdiisu ma la xukun bay noqonayan mise la xukun ma noqonayaan shaafici wuxuu leeyahay la xukun ma noqonayaan lianna alcaqda lam yatanaawalu caqdigu muu tanaawulin iyaguna ataabicu taabico waxaan halkanu ka soo baxay xukunkii asalka ayuunbuu qaadanayaa ayay leeyihiin qaarna way tafsiilinayaan ونفع رهن لم يبح للمرتهن ومالك زاد وإن فيه أذن وإن فيه أذن wuxuu yidhi nafcu rahnin waxtarkii ama manaaficdii rahniga lam yubax lilmurtahin murtahinka looma ogola inuu gurigii iska dego neefkii iska maalo wixii la ranaya iska rarto gaarigii iskaga shaqaysta murtahinku looma ogola wa maalikun zaada maalik wuxuu weliba la dheeryahay culammadii kale wa in fiihi udina xataa haddii loo idmo oo murtahinku raahinku guriga waa degi kartaa gaariga waa iska isticmaali kartaa sidaa yidhaahdo maya ma banaana muxuu ka cararayaa ribuu ka cararayaa in dayntii qofka looga faa'iidaysto jaha kale oo maadaama aad dayn ku leedahay xataa maalikiyadu waxay iska ilaalinayaan qofka daynta kugu leh inuu meelaha ku yar casho geeye iyo inuu ku yar qada geeye iyo qofku hadduu dayn kugu leeyahay iska ilaali bay ku leeyihin xaggaa iyo ribadii ayaad markaa usii socota oo qofkani maadaama addayn kulaad inu iska kaayar laaluushay ayay u badan tahay bay yihaheen marka iyagu ma ogola qof dayn kugu leh inaad wixiisa ku intifaacdo xataa hadduu kuu idmo laakiin qolyaha kale waxay leeyihiin riba waxaa noqonaya wixii markii hore la shardistay waxaan markii hore la shardisan hadduu jiro hadduu yahay waxaan markii hore la shardisan dhib ma laha laakiin dee haddana faqiihu nafsi inaad noqotaa la doonayaayo dee qofka waad kala garan karaysaa in waxaan u samaynayaa ay tahay ha kuu dhibriyo iyo kula saayiro iyada inay saaxiibtinimo caadiya tahay markaa jumhuurku way baneeyeen un ha odhanine haddaad arkayso qofkan inuu iska kaa yar laaluushayo de markaa wixii laa yaxilu maalu mri'in muslimin ilaa biiibi nafsin minhu oo markaa fuqahadu iyagu dee dawaahirtaasay eegayaan laakiin haddana qaraa'in laxwaal in la tixgeliyo oo qofku uu ku dhaqmo waa nafsiga weeyaan wuxuu leeyahay ونفع رهن لم يبح للمرتهن ومالك زاد وإن فيه أذن وأحمد أجاز إمام أحمد سقوح بني في المحلوب وحي لمالي بدل إنفاق نفع يسيب مركب بني بدل إنفاق حاليها نفقين تيسا بدل كيدي محلوبك إلا انتفاع سبا الله مارو أيو أقوليه وفي المركوب يوحي لرهرنا يا ملفولي إذا نصعصو كلو أقوليه مركوبك يا محلوبك دواكي حديثك كسو أرور arahnu yurkabu wayuxlabu binafaqatihi wacala ladii yarkabu wayaxlibu annafaqa arahnu maarata ama aلظahr naam wixii markaa gaadiid ah waa la fuulayaa nafaqadiisaana lagu fuulaya waa la maalayaa nafaqadiisaana lagu maalaya qofkaa markaa rakuubka ka dhiganaya ama maalayana waxaa laga rabaa nafaqadii marka daahirka xadiidkaasi dee laga hadlayaa in la maalayo in la raranayo dee yaa maalaya yaa raranaya dee ila raahinku maalig buu ahaayo dee marka horeba isagu waa bixaqi lmilki weeyaan ee maaha binafaqatihi maaha bixaqi lmilki laakiin marka la yidhi binafaqatihi xadiidku wuxuu daahir ku yahay in murtahinkii laga hadlayo jumhuurku marka aduu shaafici iyo waxay leeyihiin xadiidku sariix kuma aha in ciddan waxaan samaynaysa ay murtahinka tahay asalkuna wuxuu ahaa laa yaxilu maalu mri'in muslimin ilaa biiibi nafsin minhu idan la'aanan wixiisa la intifaacsan karin marka iyagu xadiidkii waa muxtamil bay asalkii horaan u noqonayn xanaabiladuna xadiidku sidanuu daahir ku yahay bay leeyihin wahwa amaanatu bixawsi lmurtahin wahwa rahanku amaanatun ammaano ayuu ku yahay bixawsi lmurtahini murtahinka hayntiisa iyo gacantiisa inta uu ku jiro waa ammaano oo wixii si alla u soo gaadha waxba lagama xisaabiyo dayntiisiina sideediibay u sugan tahay wadman waxa weyaan damaano qaad biqadri dayni daynta inta la qadarkaa cinda alxanafi xanafiga agtiisa xanafigu wuxuu leeyahay qadru dayn baa madmuuna qofkani wuxuu kugu lahaa toban kun buu kugu lahaa gaari shan iyo toban kun ayuu rahan ahaan kaaga qabdooda gaarhigii isagaa hay gaarigaa haddii balaayo ku degto oo musiibo rabaaniiba ay baabi'iso waxay leeyihiin intii qadarkii daynka intaasi waa waa madmuun waa madmuun maxay ugala jeedaan daynkiibay isgoosanayaan tobankii kuna uu kugu lahaa iyo toban kun oo gaariga qiimihiisii way isla dhacayaan shanta kun ee soo hadhayna waa ammaano oo lama weydiinayo saasay markaa iyagu leeyihiin oo markaa intii qadru daynka haddii markaa daynka uu ka yaraa raanku oo daynku shan kun ahaa gaariguna toban ahaa ninkii shan buu ku guleeyey toban iyo toban baa isla dhacaya shan dayntiyaa u haraysa shantaa wuu ku guleeyey saasay markaa iyagu leeyihiinoo way isla go-ayaan bay leeyihiin laakiin jumhuurku waxay leeyihiin gacan qaybna ammaano noqonaysa qaybna nadmano noqonaysaa ma jirto ninkan dayntiisuna sidiisiibay ugu sugan tahay laa yaqliqu rahnu min raahinihi lahu urmuhu wa calayhi urmuhu isagaa leh urmigiisuna isaga ayuu saarayay kule xadiidka Ehm, agga yani sanad ahaan waa laga hadlaa laakiin alayhi alcamalu cinda اjumhuur ehm, waxaa jira markaa fuqahadii kuufe qaarkood oo iyagu yidhi ehm, waxba laysma weydiiyo hadduu rahankii baabao isaga iyo daynkii waa laysu tuurayaa lama eegayo keebaa badnaa qolooyin yidhina way jiraan iyaguna wqowlu man rahana fi lkhulfi sumic waqowlu man yaqramu fi lhulki tubic wa qowlu man rahana qofka markaa waxbaan ka tegey wahuwa amaanatu bixawsi lmurtahin wa jaaa can caطaa jamiicuhu dumin caf nacam wahuwa amaanatu amaano weeye bixawsi lmurtahini murtahinka inta uu xawskiisa ku jiro qabdigiisa ku jiro waa amaano wa jaaa can caطaa jamiicuhu dumin baara wa jaa can caa ibn abi rabax waxaa ka soo arooray jamiicuhu dumina dhammaantiiba waa madmuun oo xataa hadday ziyaada u soo hadho waa lagaa doonaya hadduu daynku toban kun ahaa gaariguna shan iyo toban kun ahaa shanta kun ee soo hadhay waa lagaa doonaya waa lagu raacaya gacantani waa gacan damaan ayaa cataa uu leeyahay qolyihii aanu sheegnay ee waxay waa laysu tuuraya ka maalikin sida maaligba uu leeyahay waa loo damaanayaa fii maa halaakuhu khafi wixii halaagiisu uu qarsoon yahay maalikeed waxay kala saarayaan marhuumkii muuqday sida xoolihii iyo guryihii iyo wixii noocaa ah qofku aanu qarin karayn iyo wixii qofku uu qarin karayay sida lacagtii iyo waxyaalaha de ammaanaadka markaa waxaweya sanduuqyada iyo meelaha ku ridanayo kaa maxaynu ka bay yidhahdeen inuu halaagsi iyo in kale inuu isagu qarsanayaa laga yaabo marka waa kuwa iyaguna sadudaraaca aada ugu dheeraynayay waxay yidhahdeen wixii qofku uu qarin karayo ee inuu halaagsamay ay khafi tahay aan la ogaan karayn taasi waa madmuun wixii laakiin muuqanaya xoolaha iyo guryaha iyo waxyaalahaasi waa amaan saasay iyagu markaa yidhaahdeen qolyaha kalena de waxay xaq u leeyihin inay ku cagsiyaanoo ay yidhaahdaan waxaa muuqanaya ayaaba halaagiisa markhaati loo samayn karaya laakiin waxaan qarsoon looma samayn karayo markhaati taa hal maarata isaga hala rumaystaynaya lakin iyagu waxay ka eegayaan inuu qofkani la dhuuman karo wax oo uu qarsan karo tuhmadaasa ka cararaya wadman biqadri dayni cinda alxanafi iyada waynu tilmaano wa qowlu man rahana fi wa qowlu man rahana qofka wax rahmay warkiisa ayaa sumica la dhegaysanayaa filkhulf haddii la isqabto hadduu yidhaahdo labada gaari waad ii rahantay iyo midun baan kuu rahmay de midunbuu noqonaya waad ii rahantay iyo kuumaan rahmin kuumaan rahmin bay noqonaysaa qofka markaa maaliga ah ayaa markii ay isqabsadaan dayntii wuxuu yidhi dayn heblaaye ayuu gaarigu u rahmanaa isna wuxuu yidhi maygumuu rahmanayn wuxuu rahmanaa dayntii kale dhowr daymood ku kala lahaa oo l tan kale may ahayn isagaa la maqlayaa wa qowlu man rahana fi lkhulfi sumic waayo de inaan waxyaalahan kale wixiisa aan loo rahmin baa asal wa qowlu man yaramu fi lhulki tubic wa qowlu man yaqramu kii qaraamada bixinayay magdhowga lagu lahaa ayaa utubica la raacayaa fi lhulki halaaga wixii wuu talfay hadduu yidhaahdo wuu baaba'ay wuu halaagsamay hadduu yidhaahdo kadibna deetana damaan la waajibiy qolyihi damaanka waajibinayy qolyaa damaanba waajibinay kuwii aan damaanba waajibinay de u dhanyi laakiin qolyihii damaanka waajibinayay haddii hadhowto markuu halaagsamay la yidhahdo la ysku qabsado bahalku noocaasu ahaayo qiimihiisu ila halkaasuu gaarhayay iyo muu gaarhayna halkaasuu ku ekaa waxaa markaana la rumaysanayaa haarimka qofka qaamaysan ee hadda wax lagu leeyahay damaankii uu dushiisa yahay ayaa markaana qowlkiisa la aqbalayaa lana alasla baraa'atu dimatihi camaa zaada calaa dalika intaa wixii ka badan in dimadiisu ay beri ka tahay ayaa asal ku yahay wmaaliku fii mablaqi dayni rajac liqadri rahnin falmuqaarib aa xanafi yafsahu bitaxaalufi wlxanafi xanafigu yafsahu isagu markii ay isqabtaan oo halkaa hore waqowli man raana fi khulfi suucbu daba socdaa yafsaku wuu fasakhayaa bitaxaalufi ayuu ku fasakhayaa in yakun ilmarhuunu wixii rahman hadduu yahay hayra taalifi wixii hadduu aanu taalif ahayn ee qaa'im yahay caqdigiina isku khilaafaan sidii cuquudulmucaawadaadka taxaaluf loo gelinaye laysdhaarinayay markii labaduba ay dhaartaana loo fasakhayey oo kale ayuu rahantiina gelinayay qolyaha kalena way taas waa aggii mucaawadaadka uune halkan muddaciyo muddaca calayhin baa kala jira waxaani wuu ii rahmaya iyo kuuma rahmana nin uunbaa rahan sheeganaya nina wuu diidayaa uun ma jiraan laba muddaci meeshan ma jiraan markaa taxaaluf ma jirayo isaguna xule wixii waa caqdi kol haddii caqdi laysku khilaafay sidii bayca oo kale ayaa loola dhaqmaya waa marka aanu taarif ahayn ama hadduu taarif yade baycaba taxaaluf buu gelinayna waa kii mushtariga qowlkii uun dhaarinayay xaggana murtahinkiibuu dee markaa dhaarinaya wmaaliku fii mablaqi dayni rajac liqadri rahnin falmuqaariba tabac wamaalikun imaamu maalig isagu rajaca wuxuu u noqonayaa fii mablaqi dayni xagga markaa waxa weeyaan daynta mablaqeeda iyo qiimaha ay leedahay liqadri rahnin buu u noqonayaa rahanka qadarkiisii falmuqaariba tabaca deetana ka u dhow ayuu raacaya haddii daynta qadarkeedii laysku waxaan u rahmanaa toban kun bay ahayd iyo may ahayne shan iyo toban kun bay ahayd maalig muxuu eegayaa rahantuu eegayaa deetana ka ay u dhowdahay haddii rahanku uu toban kun u dhow yahay wuxuu leeya toban kun buu rahmaa kaasaa warkiisu ilan qofku inta badan wixii dayntii u wax ka hooseeya rahan uma qaato markaa markaa kaasuu qaadanaya haddii shaygan qiimihiisu shan iyo tobankii kun waafaqsan yahayna wuxuu leeya kaasaa runta u dhow marka xaggaasu markaana uu ka dhigaya kaasuu ka dhigaya mid markaa qowlkiisu daahirkii uu waafaqsan yahay isaguu dhaarinaya kitaabu lxajri alxajru mancu maaliki lilmaali min tasarufin fiihi limuqtadiyacin waajmacuu calayhi fi اsagiiri وفي المجانين بلا نكير كذا الرقيق دون إذن السيد ولابن حزم منع حجر الأعبد ومن يكن بلغ وهو ما رشد فعند غير الظاهر الحجر يمد ويدفع المال له الكوفي لسد خمسين وعشرين وفي الفتوى وهم وقبل ذا يجيز عقده ولا حجر له على السفيه مسجلا والشرط في السفيه حجر الحاكم في قول غير في قول غيره سوى ابن القاسم وهكذا اختلافهم فيما رفع فعنده برشده قد ارتفع ودون حكم رفعوا عن ذي الخبر إذا أفاق كالصغير إن كمل ومالك بحكم حاكم رفع عن اليتيم وبدونه منع والحجر عنده على الأنثى استمر إلى النكاح والدخول المعتبر وعنه بعد ذاك عاما تنتظر أو ستة أو سبعة كل ذكر ومصلح المال الرشيد عنده والشافعي صلاح دينه يضم صلاح دينه يضم الحجر xajri waa maxay mancu maalikin lilmaali waa in loo diido qofkii xoolaha lahaa min tasarufin fiihi inuu ku tasarufo saasaa xajir la yidhahdo qofkii maaliga ahaa in loo diido inuu maalkiisii ku tasarufo ayaa xajri la yidhaahdaa limuqtadiya sabab keensatay oo muuqatay daraaddeed ayaana loogu diidaya asbaabtii markaa waa sheegay wa ajmacuu calayhi xajrigii way isku waafaqeen fi sahiiri qofkii yaraa aan qaangaarka ahayn inuu maxjuur calayhi yahay dee waa laysku waafaqay qur waa sheegay wa fi lmajaanini dadkii walwaalaana waa isku waafaqeen bilaa nakiiri iyadana iyadoo cidina aanay isku inkirin labadaas inay maxjuur calayhim ay waa lagu ijmaacsan yahay oo iyaga maalkoodii loo dhiiban walaa tu'tu sufahaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama kada raqiiqu duuna idni sayidi addoomihiina waa saasoo kale haddii sayidkiisu aanu u fasixin waa maxjuur calayhio ma ku tasarufi karo maalkii maxaa yeelay lianna almaala lisayidi fi lxaqiiqa xaqiiqa ahaan sayidka ayaa leh isagaba ha loo magacaabo gacantaba ha ku hayo laakiin haddana sayidka ayaana walibni xasmin mancu xajari acbudi ibn xasm waxaa u sugnaaday inuu diidan yahay xayiraad in la saaro addoommaha acbud waa jamcu cabdun abiid iyo cubdaan iyo acbud iyo wadhama lagu jamciyo iyo cibaad marka addoommihii in xayiraad la saaro isagu wuu diidan yahay oo wuxuu leeyay maalkii waa tan isaga loo idaafeeyey man baaca wixii la milkisiiyo uu milkiyayo de qofka maalig inuu ku tasarufi jiray masdiidayaani ma jiro inuu ku tasarufo marka waa de markii aanu macnihii eegin ee uu nas keliya raadiyey laakiin jumhuurki maxay eegayaan in sayidku uu xaq ku leeyahay waxaan gacantiisa ku jir xataa qolada odhanaysa waa maalik oo waxbuu milkiyaya milkigiisu waa daciif bay leeyihin haddii ataa loo magacaabo xadiikii sii dhamaystir man baaca cabdan lahu maalun famaaluhu lisayidii markaa sayidkiisa iskale waman yakun qofkii ahaada balaqa mid qaan gaadhay wahwa maa rashada isagii oo aan rushdi lahayn rushdiga beydka u dambeeyaa tacriifinaya isagoo aan rushdi lahaynoo aan qof markaa waxa weeyaan wax maamulan karaya ahayn hadduu qaan gaadho waa caqli leeyahayoo majnuun maaha laakiin rushdigii la rabay baanu lahayn waanu qaan gaadhay facinda kayri daahiri xajru yumadu falxajru xayiraadii ayaa yumadu la fidinayaao yani waxa weyaan lasii tamdiidinayaa cinda hayri aahiriin aahiriyadda waxay ka soo haray markaa hadduu qofkii maxjuur caleyhi buu ahaa wuu qaangaadhay rashiid ma aha maalkii ma maamulan karayo maxjuur caleyhi buu sii ahaanaya way jumhuurku leeyihi maxaa yeele aayaddu maxay leedahay xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan rushdi haddaad ku aragtaan haddaan rushdiba lagu arag sidee markaa loogu dhiibay wayadfacu lmaala lahu lkuufi lisin hamsin waishiin markaa ilaa goorma waa ilaa intuu rashiid ka noqonay konton haduubu gaaiyo lixdan haduubu gaahay iyo haddaan de weligiiba rashiid noqon weligiiba loo dhiibi maayo wayadfacu lmaala lahu lkuufi xanafigu isagu wuu u xoolihiisa lisini hamsin waishriina shan iyo markuu gaadho wuu ku wareejinaya saas weya madhabka abu xaniife waa filfatwa laakiin xaggii fatwada wuhina waa la daciifiyey qowlkaa wahanadu marna laazimina way noqotaa mutacadina way noqotaa uu daciife iyo waa la daciifiya way noqotaa imika waa mutacadigii baa loola jeeda markaa abu xaniifa raxmat ullaahi tacaala calayhi siday noo soo socotaa isagu alxajru cala safiih wax la yidhaha ma qabo xajru safah baanu qabin ninkana mar hadduu qaangaaday xayiraadda sii saarnaanaysaa waa xayiraad safah ah aggii iarkii u ka baxay meesha markaa haddana waxay yidhahdeen xoolihii abu xaniif xooli loo dhiibi maayo hadduu haddana ku tasarufo wuu ansaxaya hadduu ku tasarufo wuu ansaxaya tasarufkiisu laakiin loo dhiibi maayo ilan aanastu minhum rushdantii meesha ka maqanay ilaa goorma markaa haddii han iyo labaatan uu gaaro waa loo dhiibayaa maxaa han iyo labaatankan ay u qabsadeen laba tacliilba way sheegeen iska ariifuna de waxaan umalaynaya malaha waxay yidhahdeen awowbuu noqon kara markaa qof ay suuragal tahay inuu awow noqdo in sifa ahaan lacagtii looga hayo suuragal ma aha waxaa kale ku tacliiliyeen qofkan waxaa lacagta looga haynayay edbin bay ahayd iyo inuu wax kala garto hadduu shan iyo labaatan gaaro waxba kala garan waayo rajo damba lagama qabee wixiisa laysaga dhiibo saasay marka lakiin xaggii fatwada saaxiibeynkii baa ku khilaafay abu xaniifa masalada markaa alfatw calaa qowlihima saaxiibeynku sida ay leeyihiin oo ah inaan ninka xoolihiisii loo dhiibaynin ee laga haynayo ayaa fatwadu tahay wa qabla daa han iyo labaatanka ka hor yujiizu abu xaniifa wuxuu ansixinayaa caqdahu cuquudda uu galo xooluhu burayaa loo dhiibi walaa xajra lahu abu xaniifa maba qabo xayiraad la saarayo cala safiihi qofkii safiiha ahaa musjadan mulaqan oo haddii qofkii oo xoolihii lagu wareejiyo oo dib uu safiih ka noqdo abu xaniifa wuxuu leeyahay xayaraaddan uga jirto laa xajra lahu cala safiihi musjala wsharu fi safiihi xajrulxaakimi fii qowli hayrihi wixii abu xaniife ka soo haray sida ay qabaan waxaa u shardiya safiiha in maxkamadii ay xayaraad saarto inuu safiih yahay keliya tasarufaadka ku waayi marka qaadigu intuu arinkiisa eego uu yidhaahdo xajartu calayhi ama xakamtu calayhi bilxajri xayiraad baan saaray waan xajiriyey xaakiimku yidhaahdo markaasaa tasarufaadkiisu istaagaya laakiin inta hore uu muhmalka yahay asafiihu lmuhmal baa la yidhaahdaa kaasi tasarufaadkiisu waa ansaxaya washaru fi safiihi wixii markaa kii safiiha ahaa shardi waxa u ah markaa maxjuur u noqdo weeye xajrulxaakim warkaa waa qofkii marka hore qaangaaday isagoo rashiida kaasaa safih la yidhaahda oo xajrusafah la yidhaahda amaa kan hore xaqiiq ahaan safah haba loo hayee laakiin dee xayaraadii caruurnimada uga soo bilaabantay ayuunbaa usii socota sidaa daraaddeed kaasi maxkamad uma baahna weligiisu waa aabbihii uun iyo ciddii markaa markuu sagiirka ah weli u ahayd laakiin kani waa ka duwan yahay aakimka ayaa markaa waa weyaan xukumaya xaakimka ayaana weli ka noqonay ama ciddii isagu usoo magacaabo wsharu fi safiih safiiha isaga waxa u shardiya xajirulxaakimi xaakimka inu xayiraadda kusoo rogo fii qowli hayrihi sida ay qabaan wixii adda abu xaniifa ahayn isaguma qababe siwa bni lqaasim ibnulqaasim mooyaan ardaygii maaliga isagu muxuu leeyahay safaha ayaa xukunka ku xidhan yahayo marba hadduu safiih yahay tasarufaadkiisuma ansaxaya lakin taasi de waa ishkaal bay keenaysaayo dee dadkii safahgu laftiisiiba ayaa wax mujtahaad fiih ijtihaad gelay ilan qofkan inuu darajatu safah gaadhay miqyaas ma hayno cabir go ma hayno oo qof waliba uu ku garan karayo e wixii waa wax ijtihaadi markaa taasi taa ibnulqaasim mid markaa soconaysa ma aha wahaakada ikhtilaafuhum fii ma rafac saasoo kale isugu haystaan maa goormaa laga maxaa rafcinaya xajulusafahi ibnuqaasim muxuu leeyahay inuu rashiid noqdo unbaa ka rafcinaysa jumhuurkiina maxay leeyihiin xaakimku inuu ka rafciyo oo intuu haddana dib de markaa u dhaalo oo yidhaahdo wuu hagaagi oo waan ka kor qaaday ayuunbaa xajrigu uu kaga kor qaadmaya fa cindahu ibnuqaasim agtiisa birushdihi qad irtafac qad irtafaca alxajru xajrigu wuxuu ku kor noqonayaa birushdihi inuu hagaago uun uma baahna xukun maxkamadeed wa duuna xukmin rafacuu can dilkhabal wa duuna xukmin xukun la-aan ayay rafacuu ka kor qaadayaan can dilkhabali qofkii waalida u saaxiibkaa ah, qofkii waashay marka horena maxkamad uma baahno marka inuu waalin ay caddaato maxjuur caleyhi buu noqonaya maxkamadna uma baahno waalida dadku way yaqaana markii uu caafimaadana xayiraadii way ka kor qaadmaysaayo iyadana de caafimaadka waa la yaqaanaaye markaa isagana maxkamad uma baahan idaa afaaqa markii uu caafimaado oo soo miirsado de markaa waxa weeyaan xajrigii waa ka kor noqonaya ka sakiiri wuxuu lamid yahay kii yaraa in kamala hadduu dhammaystirmo oo daqaan gaaro isagoo rashiida uma baahna maxkamad ee aabbihii baa ku filan aabbihii baa maalan ayaa weli ka ahaa haddii aabbihii aan la helin shaaficiyadu waxay leeyiin awowga qolyaha kalena waxay leeyiin wasiyiga haddii awogii la waayo shaaficiyadu markaasay wasiyigii usii gudbayaan haddii markaa wasiyigii la waayo xaakimka ayaa markaa de weli ka noqonaya weji shaaficiyada waxaa jira odhanaya hooyada ayaa weli ka noqonaysa abu saciid alistaqri min ashaaficiya oo keliya ayaa ku tegey madaahibta kalena ma qabto markaa hooyadii ma noqonayso walaalaha iyo kuwan iyaga hadalkooda iska da maxkamaddii markaa loo wareegaya waa in maxkamaddii ay markaa xoolihii la wareegto agoomaha iyo dadkaasi imika waa laga yaaba walaalahoodii adeeradoodii kuwaasunbaa de gacanta ku haya maxkamadihii baaba dee imika aan la aaminaynin haddii maxkamad la aaminaya ay jirto dadkaa wilaayadoodu ma ansaxayso haddii laakiin eh, maxkamadihiiba de ay qudaadiiba aan la aamini karayn dad iyagiiba de liita ay noqdaan qof kasta oo markaa waxay leeyihiin eh, ilmahan xoolihiisa si fiican ugu maamuli karaya oo u ilaalin karaya wuu u samayn karaa laakiin haddii kale ma la halinsid wilaayo ma lahayn marka waxa fiican carruurta ay hooyadood wax u hayso oo kale aabbahood dhintay awowna maalan aan lahayn wasina aanu jirin hooyadunbaa inta badan hoolaa gacanta ku qabata inay maxkamadda warqad yar ka soo sameyso intaasaba ku filanba intay tagto inay tiraahdo maxaa carruurtayda aan gacanta ku haya xoolahoodii oo agoon ah ha la ii qoro inaan mas-uul ka ahay bs wa umlatfaali calayhi maarati awlaa baabu lahaa zubeedku wuxuu yidhi waduuna xukmin rafacu can dilkhabal idaa afaaqa kasagiiri in kabala hadduu qaan gaaro uma baahno xukun maxkamadeed uma baahno wamaalikun imaam maalik bixukmi xaakimin rafaca xaakim xukunkii ayuu kaga kor qaadayaa can ilyatiimi agoonkii wa biduunihi xukunkaa la-aantii manaca uu diiday eeg hadduu aabbihii qofka nool yahay markuu qaan gaaro aabbihii baa ku filan buu leeyahay maxkamad looma baahno laakiin hadduu qofku yatiim yahay wuxuu u baahan yahay wasina aanu jirin hadduu wasi jiro wasigaa ku filan bu markaana aabbaha iyo wasigoodu waa ku filan yihin laakiin sida intii kale waxaa loo baahanya in xaakimkii uu markaa waxa weeyaan uu xukumo oo oo uu ka rafciyo ayuu u baahan yahi wlxajru cindahu cala lunsa istamara abu xaniif imaam maalig agtiisa xayaraadu gabadha waa ku soconaysaa iyadoo xataa qaangaadhin ila nikaaxi ilaa inta ay ka guursanayso waliba guur keliya maahae wadukuuli lmuctabari iyo waliba aqalgal muctabarahoo sax ah ilaa inta uu ka dhacayo waliba wa canhu waxaa laga soo guuriyey bacda daaka aqalgalka dabadii tantadiru caaman sanad ayay haddana waxa weeyaan sii sugaysaa oo xayaraaddu sii saarnaanaysaa aw sittatan ama lix sannadood aw sabcatan ama toddoba sanadood kullu dukira waxaasoo dhan waa la sheegay imaam maali raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay xayiraadu dumarka hablaha yaryarku way saarnaanaysaa iyagoo qaangaadhay ilaa intay guursanayaan dee dumarkii hore iyo dumarkan waa laga yaba markaad nunka waaqacaagan ku xisaabsanaad tirado maxaa saa loo leeyahay dee dumarka hore dumar guryaha ku jira oo qarsoono aan waaqaca usoo bixino aan nolosha waxa weeyaan ku badnayn bay ahaayeen mukhadaraad bay iska ahaayeen suuqa aan dhex cararaynin oon suuqa fahmaynin oon wax badan la soconin markaa inantaasi in markaa de maalkeedan loo maamulo ilaa iyo inta ay ninka yeelanayso oo eh, kadibna ay markaa dee eh, nolosha wax badan ay ka arkayso ayuu markaa imaam maalik lahaa markaa lafteedana waayna iman doontaa insha alle tabarucaadka iyo hawlaha waxa u maamulaya zawjkeeda ayaa la maamulayo la eegay wuxuu yihi wamuslixu lmaali arashiid laakiin qolyihii kale waxay leeyiin haday qaan gaadho xoolaheeda way qaadan karta rushdigiina ay leedahay rushdigiun baa la eegaya rushdigaa ayuunba wa ku xidhanyihin bal xataa qolyaan waxay leeyihin meesha doontay degi karta shaaficiyada iyo hadday gurigii hooyada iyo aabaheedii ay ka guurto tirado markaasaa guriga ka raysanayaayo lacagtaygaan isku maamulayaao anaaba maarata qolka raysanaya ma diidi karaan bayni wamuslixu maali rashiidu cindahu wamuslixu lmaali qofka xoolaha si fiican u dhaqaya ayaa alrashiidu qofkii markaa rushdiga laga helay uu yahay cindahum fuqahada agtooda aduu qofku si fiican u dhaqayo oo shay walba wixii uu u qalmay uu ku iibsanayo waxa uu iibinayana qiimihiisii saxda ahaa uu ku iibinayo lahajecladii ay ka muuqato qofkaas wuxuu noqonayaa rashiid buu noqonaya washaafici salaaxa diinihi yadumu washaafici shaafici yadumu wuxuu ku darayaa salaaxa diinihi in diintiisuna ay hagaagsan tahay oo muxuu eegayaa waxa weeyaan waa inuu xoolahina si fiican u dhaqayo diin ahaanna quman yahay waa qofkii markaa eh, qaangaaay ama kii isagoo hagaagsan qaangaaay ee xoolihiisa loo dhiibay dib faasiq ka noqday kaa kama qaadayaan shaaficiyadu laakiin marka hore xoolaha loo dhiibayo waa inuu labadii isu geysto fain aanastu minhum rushdan rushdigaa waxaa lagu fasirayaa bay leeyihiin islaaxulmaal wa salaax diin diintiina inuu ku fiican yahay xoolihiina uu markaa hagaajinay kitaabu tafliisi wasulx xajrun calى man laysa maaluhu yafi bidaynihi tafliisu gayri اlxanafi wacindahu yuftaa bihi wayuxbasu ladaa imaamihi walaa yufallasu washarطu da lxajri su'aalu اlgurm waxukmu xaakimin wabacdu qasma أثمان ماله عليهم بالحصص كي لا يكون واحد به يخص وعقده من قبله لن يمنع ومالك يمنعه التبرع اصرف على المدين والعيال وأنهم إلى اقتسام المال وأحمد يبقي له تجارة ومالك يبلغه يساره وشرط ذا الدين الحلول واشترط الحميري حلول بعضها فقط وعنده مؤجل بالحجر حل وغيره أخره إلى الأجل ومن مبيعه بعينه يجد والمشتري أفلس يفسق إن يريد للحنفي وشرط الأصبحي أن لا يفدي العين الغريم بالثمن والحنبلي يمنع فسخ من قبض من قبل حجر المشتري بعض العوض والشافعي يفسخ في الباقي ورد للمالك المقبوضة ورد للمالك المقبوضة إن فسخا قصد والشافعي أثبت هذا الفسخ فيه من مات عما بالديون لا يفي ومالك قال به إن كان مماته من قبل قبض بان والحنفي عين المبيع حبس إن مات قبل قبضها أو أفلس وجوزوا الصلحاء مع الذي يقر كذا لغير الشافعي إن نكر وآل للإبراء أو وآل للإبراء أو للبيع أو الكراء في أجر حكم النوع tafliiska ayuu intan kaga hadlayaa iyo labada beede u dambeeyo oo sulxigii ka hadlay xajru calى man laysa maaluhu yafii bidaynihi tafliisu ayrilxanafiyi xanafiga isaga gaar udhig isagu tafliis ma qabee wixii xanafiga ka soo haray tafliiskiisu waxa weeyaan xajrun xayiraad la saarayo calaa man qof la saarayo laysa maalu xoolihiisu aanay ahayn iyo fii kuwa markaa gaarayo oo ku filan bidaynihi dayntiisii alxajru cala almuflis abu xaniifa raximah llahu tacaala ma lakiin wacindahu yufta bihi baa kusoo socota markaa abu xaniifa raxmat ullahi tacaala calayhi ma qabo alxajru cala almuflis laakiin saaxiibeynkiisaa qaba haddaba xajr cala mufliskaasi muxuu noqonayaa qofkii aan maalkiisu daynta lagu leeyahay ku filayn in xayaraad la saaro jumhuurku way qabaan laakiin abu xaniifa raximah llahu tacaala qof qaangaara oo baali ah, caaqil ah xayiraad in la saaro waa kii aan ogolayn safiihaba aynu kusoo aragnay halkana sidoo kale u diiday wuxuu leeyahay uun halla xabiso soo soo sota wacindahu yuftaa bihi cindahu cinda alxanafiy xanafiga agtiisa yuftaa bihi waa lagu fadwoodaa oo fadwada ayaa sidaasa laakiin wayuxbasu waa la xabisayaa uun ladaa imaamihi imaamkiisii abu xaniife ahaa sida uu qabo walaa yufallasu laakiin tafliis laguma xukumayo xayiraad lama saaray abu xaniifa wuxuu leeyahay waa la xabisaya ilaa intuu dayntii ka bixinayo daynta wiiisiba gaari maayaan maaa laga xabis kolka intan la qaybsado markaa midda kale wixii waad iibin karaya haddaad tidhaahdo waduu sadaqaystaba ka waran oo wiiiba maarata wixii dhul jirana waan waqfay uu yihahdo masaajidaan ka dhigay markaa jumhuurku waxay leeyihiin waa laga gaarayaa waa laga qabanayaa si aanu ugu tasarufin iyagana markaa way qaateen qowlkaasi xanafiyeen wa sharu da xayaraadan waxaa u shardiya su'aalu lguramaa nimankii daynta lahaa inay codsadaan ayaa shardiya haddaan iyagiiba codsanin isagiina aanu kuu imanin adigu dee dabageli maysi wa xukmu xaakimin waxaa kale oo shardiya xaakim inuu markaa xayaraadda uu ku xukumo oo isagoo xaakimkii ku ijtihaado arko in markaa ninkan mutaystay deetana markaa xukunkii ribo wa bacdu markii markaa xukunkaasi uu dhaco qasama wuxuu qaybinayaa xaakimku amaana maalihi lacagta xoolihiisa yani marka xoolihi waa la iibinayaa baa loo qaybinaya calayhim cala alhuramaai baa loo qaybinaya bilxisasi baa loogu qaybinaya say u kala lahaayeen dayntii baa laysu wadageynaya markii laysu wadageeyaa la eegaya intay noqotay boqol iyo bay noqotay soo garan way dayntii waa la eegay oo gebigiisiiba boqol kun buu noqday qof baa konton kun lahaa midbaa soddon lahaa midbaa labaatan lahaa marka maxaa la samaynayaa waxaa la eegayaa mid walba nisbada uu daynta leeyahay kii konton kal marka dayntii boqoliyo konton ay tahay dee ulu buu leeyahy sooma boqolkii kun ulu baa laga siinaya saasaa la samaynaya wuxuu yihi wabacdu qasama markaa kadib uu qaybinaya amaana maalihi lacagtii markaa xoolihiisa ka soo xarootay calayhim buu u qaybinayaa bilxisasi yani waxa nisbooyinkii ay daynta u kala lahaayeen ayaa loo kala siinayaa sidaa waa inaad xisaabtii hagaajiso kay laa yakuuna waaxidun bihi yukhasu kaylaa yakuuna si aanuu noqonin waaxidun qof yukhasu bihi mid xoolihii o dhanba wada qaata haddaad tirahdo horta ka kontonka kule halaanba bixiyo oo wixiiba markaa waxba ka soo hari waayaan de markaa dadkii kale waa waa dulmiday sidaa markaa lama samaynaye saasaa loogu qaybinaya wacaqduhu min qablihi lan yumnaca wacaqduhu wixii uu heshiisya gale cuquud galo min qablihi xayiraadda ka hor lan yumnaca loo diidi maayo ila waa mutlaqu tasaruf intaan xayiraadda laakiin waa maalikun imaamkii maalig ahaa yamnacuhu wuxuu u diidaya qofka haddii dayn lagu leeyahay aanu wax kalena u haynin atabaruca tabarucii wuu u diidayaa marka shaaficiyada laftoodu way diidaan qofka haddii aanu rajaynaynin inuu meel kale ka bixin adigoo dayn lagugu leeyahay oo meel kale oo aad rajaynaysa aanay jirin wixii aad u haysay inaad sadaqaysato shaaficiyada laftoodu way diidaan laakiin haddana dee caqdigii wuu fulaya maalikiyadu iyagu waxay leeyihiin maba ansaxayo oo ma fulayo wasrif cala almadiini walciyaali mu'anahum ila iqtisaabi ilmaali wasrif u sarfi oo ka biili cala almadiini ninkan daynta lagu leeyahay dee aad xayaraada saartay iyo walciyaali caruurtiisii iyo dadkii da masruufayey mu'anahum qarashaadkoodii iyo nafaqaadkoodii sii oo maalkan ka sii ila iqtisaabi ilmaali ilaa halkaa laga miilinaya ilaa inta ay xooluhu dhammaanayaan ee la qaybsanayo maxaa loo soo reebayaa wa axmedu yubqii lahu tijaara imaam axmed wuxuu u soo reebaya yaroo raasamaal oo de ganacsi uu kusii geli karo wa maalikun yubliquhu yasaara imaamu maalik isagu wuxuu siinaya wax gaadhsiiya ilaa inta laysleeyahay uu ka soo kabanaya haddii laisleeyahay bil buu wax ku heli karaya ama laabilood buu wax ku heli karaya intaa wax ku filaada ayuu u reebaya markaa shaaficigi iyo maaratay maxaa ku soo haray shaafici xanafiyadu ka abu xaniifa maba qabin laakiin iyaguna dee waxaan filayaa malaha asxaabtiisu kuwan bay kala raacayaan shaafici laakiin wuxuu leeyahay waxaa loo soo reebaya habeenkaa iyo maalinta wuxuu cunayay weliba naska habeenka lagama helin maalintaasunbaa la sheegay maalintaa u dambaysay xoolaha la qaybsanayo wixii uu cuni lahaa sidii xaafadiisu iyaa loo reebaya iyo dharkii qof waliba halkol xidhasho bs wixii kale oo dhan waa la qaybinayaa wa sharu lidayni lxuluulu dayntan waxaa u shardiya qofka xayaraadda loo saarayo inay dayn xaaliya tahay washtarada wuxuu shardiyey alximyari imaamkii maalig ahaa xuluula bacdihaa qaybi inay xaali tahay faqad daynta qaybi inay xaali tahay laakiin jumhuurku maxay leeyihiin daynta xoolaha ka badani waa inay xaali tahay doonto in kaleoo muajil ha laakiin waa in daynta xaaliga noqotay ay xoolihiisa qofkan ka badantay haddii kale lama saaraya xayira wa cindahu imaam maalik agtiisa muajalkii muajalka ahaa ayaa xalla xaalli isugu bedelaya bilxajri marka xayiraadda la saaro wa ayruhu ila ljal wixii maali ka soo haray wuuu leeya wixii muajali muddadiisii buu sugaya iminka dadka soo dhexgeli maayaan maali laakiin wuxuu leeyahay raggii o dhan imkaa loo wada qaybinaya oo waxay isla ogolyiin isku waafaqsan yihiin qofka iyadoo dayn muajira lagu leeya hadduu dhinto in dayntii muajirka ayd xaali noqonayso marka tafliiskiina waa tano qofkii xayiraadii baa laga ayaa la saaray oo tan tasarufaadkii laga manciyey miyaa sidii mowdkaoo kale loola dhaqmayaayo la odhanayaa adduyuunu muajala taxilu bitafliis isagu saasuu leey mowdkii wagaas qaadanaya jumhuurku laakiin taa way diidan yihiinoo waxay leeyihiin geerida dee wax dambo la filanaya ma jirto saasuu qofkii ku dhintay haddaan tarikadan iminka la qaybsanin oo aan cid walba wax laga siinin qofkaasi saasuu ku adaya markaa saasay markaa xaalli u noqonaysaa amaa kan mufliska ah dee berriba haddana marka intan la qaybsado maarata xayalada waa laga qaadaya lagu shaqaysan doonaa waxaa laga yaabaa kuwan marka waktigoodii la gaaro in isagii oo haniya ay markaa dayntiisi ay xaali noqotaba haddaba wacindahu maaliga agtiisa muajalun dayntii muajalka ahayd bilxajri xalla wuxuu xaalu isugu bedelayaa xayiraad markii la saaro waayruhu wixii laakiin isaga ka soo haray akharahu dayntaa wuu dibdhigayaa muajalka ila ajali ilaa ajasheedii laga gaarayo waman mabiicahu bicaynihi yajid intaas insha allahu tacala darsiga damben raacinayna wsal allah waslm cala nabiyina mxamed